بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سنن الوضوء weysaysiga sunnayaasha loo baahan yahay ayuu sheekhu halkan kaga hadli doonaa sunanulwuduu waxaynu ka soo baxnay arkaanulwuduu wuxuuna inoogu xijisiinayaa sunanulwuduu oo sunnayaal fara badan ah oo weysadu ay leedahay sunnaha koowaad ee qofka mutawadi'a a ah looga baahan yahay waa inuu bismillaah illaah yidhaah waa awal sunne oo min sunani alwuduu ah bismillaah qofku waa inuu yidhaah waxaa haddaba culimmadu ay bismillaah ka qaateen ninka weysaysanayaa inuu odhanayo xadiidka bukhaari iyo muslim ku qoran ee rasuulku uu lahaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum xadiidkii waxaan doonayaa qofka weysaysanayaa ha yidhaahdo bismillaah ha yidhaahdo qabla markuu weysada bilaabayo xadiidkaasi wuxuu deliil u yahay in qofkii uu bismillaah odhanayo tawada'uu bibismi illaah ama tawada'uu bismi illaah waxa weeye bismi ku weysaysta waa amar in bismillaah la yidhaha marka la weysaysanayo amarkaa rukni iyo wujuub lagu xambaari maayo ee sunne inuu yahay baa lagu xambaarayaa arkaantii weysada ee aayadda ayaa laga waayey bismillaahida oo aayaddu inoomay magacaabin haddaba bismillaah waa sunna inaynu nidhaahnaa culimmadu waxay yidhaahdeen ashyaada waxa loo qaybiyaa wax bidaayada bilowga hore bismillaah la odhan haddii la ilaabo wasadka lagu xasuustana bismillaah la odhan haddii la dhammeeyo oo iyagoo laga faaruqay la ogaadana bismillaahidii ay xidhan tahay waaba weysada oo kale weysada markaynu bilaabayno waa sunna inaynu bismillaahi nidhaa haddaynu ilowno oon barhtanka ku xasuusanno inagoo madaxa masaxaynana bismillaah ayaynu odhan oo waynu ku soo ereygii kama tegaynee waa bismillaah calaa awalihi wa aakhirihidii baad odhan oo cuntadii baa looga qiyaastay calaa awalihi wa aakhirihi haddii weysada marka aad dhammaystirato ee bacda alfaraaq min alwuduu' haddaad xasuusato inaad bisinkii ka tagtay lama sunneeyo inaad bismillaah tidhaa bacda alfaraaq bismillaah way inaga xidhan tahay oo la odhan maayo laakiin waa fii awalihi iyo wa fii ahnaa'ihi faqad bisin marka weysada la bilaabayo ayaynu bismillaah odhan ama barhtamaha ayaynu bismillaah odhan ashyaa waxaa jirta aan bisinka loo qabaninba oo ka khamriga cabbayaa hadduu bismillaah yidhaahdo ilaahay magiciisii ayuu yaraystay oo iyaga lama ogolo in loo qabto laa awal walaa wasad walaa aakhir toona khamrigiiyo waxa lamidka midkaa loo qaban maayo bisinka ashyaa waxaa jira awelka hore loo qabto laakiin wasadka iyo aakhirka iyo bartanka toona aan loo qabanaynin waxaa ka mida jimaaca oo kale qofku markuu reerkiisa iyo ehelkiisa u tegayo bismillaah wuu odhan bilowga hore laakiin hadduu hawsha bilaabo waxaa la leeyahay hadalku wuu xidhan yahay hawshu intay jirto oo bismillaah meeshaa lala iman maayo waa wasadkii iyo bartamihii aakhirkana lala iman maayo haddaba bisinka ayuu sheekhu halkan inoo ishaarayaa qofka weysaysanayaa inuu bismillaah ka bilaabo awelka markaad samaynaysidee bilowga hore bismillaah dheh haddii aad ilowdood bartamaha xasuusatana sidii cuntadii bismillaahi awaluhu wa aakhiruhu baad odhanaysaa oo cuntada ayaa looga qiyaastay wax kaste oo ficil ficil kaste ama shay kaste oo afcaal mutacadida ah koobsada sida indhakuulka oo kale iyo cabbidda oo kale iyo ta'liifka kitaabka la qorayo oo kale haddii wasadka laga xasuusto bismillaah ayaynu odhanaynaa adoo awaluhu wa aakhiruhu raacinaya oo kii cuntada uga qiyaasanaya oo bartii cuntadoo kaluun weeyey waxaa haddaba culimmadu ay halkaa ishaaraan sunnayaasha weysada sunnaha ugu horreeyaa waa kee baa la isweydiiyaa sheekheennani wuxuu qaatay weys bismillaah baa ugu horraysa oo qodobka koowaad istinjada markaad suuliga ka soo baxdo ee barta la weysaysanaya aad fadhiisato shayga aad qabanaysee u horreeyaa waa bismillaah bacda alistinjaa culimmada qaar waxay yidhaahdeen maya ee sunanulwuduuga waxa ugu horreeya yaan bismillaah laga dhigine muqaarin weeye ha la yidhaahdo gacma maydhku la xidhiidhaa ha la yidhaahdo gacma maydhka xilliga gacmaha maydh laysleeyahay ayaa bismillaah ad la imani ha la yidhaahdo ragga qaarna waxay yidhaahdeen bismilaahigu cadaygu la xidhiidhaa oo xilliga la cadayanayo ayaa bismilaahi la odhan culimmada madhabku bismillaah bay u badan yihiin inay u horrayso bismillaah baa awal ah laakiin ka ku soo xiga ayaa laysku khilaafay bismillaah markaynu nidhaa ka ku soo xiga waa laysku khilaafay qole waxay yidhaahdeen gacmo maydhka ayaa ku soo xiga in la faraxasho qolena waxay yidhaahdeen cadayashada ayaa ku soo xigta oo markaad bismillaah tidhaahdo gacmahaad maydhi kadibna waad cadayan iyo maye e bismillaah dhe oo cadayo oo gacmuhu ha dambeeyaan cadayga ayaa kolkaa ka horraynaya haddaba bisinka waxay aynu ku soo marnay kutubtii hore ee fiqhiga ahaa in axkaamulkhamse uu ku dureerayey bisinku mar waa xaaraan inaad bismillaahi tidhaahdaa marna waa waajib inaad bismillaahi tidhaahdaa marna waa sunna inaad bismillaahi tidhaahdaa marna waa makruuh inaad bismillaahi tidhaahdaa marna waa iska mubaax inaad bismillaahi tidhaahdaa marka uu xaaraanta yahay shay xaaraan a markaad samaynayso bismillaahi inaad tidhaha waa xaaraan oo waxa weye waa laguu qabsanayaa ka sinaysanaya inuu zinada bismillaahi yidhaah ama ka khamriga cabbayaa inuu khamrada bismillaahi yidhaah ilaahay magiciisii buu yasay ama uu yaraystay oo meel xun ku soo qaaday waa kiis buu galay iyo dembi buu galay markaa bisinka waajibka ah ee bismillaah la odhanayo waxaa loo soo qaataa maalan faatixada oo kale ama salaada dhexdooda oo kale markaad akhriyayso bismillaah inaad tidhaa ama bismi illaahi araxmaan araxiim madhabku wuxuu qaatay aaya min aayaati alfaatixa inuu basmaladu ka mid tahay ama hoos u akhriyo ama kor u akhriyo kaasina waa bisinkii oo waajib noqonaya inaynu akhrino bisinka sunnaha ihi waa bisinka weysada la socda ee weysada ugu horeeya walow madaahibka qaar ay jiraan waajib kuwa ka dhigay oo odhanaya waajib weeyaane yaan laga tegin bismillaah waa sunni marka weysada la joogo bismillaah markay karaahiyo noqon waa xawey waxyaabaha aan wanaagsanayn masalan ninku hadduu xaaskiisa cawradeeda eegis yidhaah waa arrin makruuh ah oo dee dhakhtar ma ahoo ma dawaynayo hawl kalena kama qabanayo waxaa bismillaah inuu yidhi ayuu eego eegiddana looma baahna bisinka uu qabanayana looma baahna waa makruuh bisinka marka mubaax laga dhigayo markaad alaab halkaa ka qaadaysid eed halkaa iska dhigaysid shaygaa mubaaxa ah oo kalena waxaa la yidhaha bisinku iska mubaax ayuu noqonayaa haddaba sheekhu bisinka wuxuu ku daray weysada billowgeega waxyaabaha sunnaha ah ee la sunnaynayo ayuu ku daray culimmadu waxay isweydiiyeen biyaha aad ku weysaysanaysa haddaad soo xaddo ama aad soo dhacdo biyihii waa xaaraan waxaanan ogeyn shayga xaaraantaa in bismillaah la yidhaa inay inay xaaraan noqonaysay khamrigii aad cabbaysay bismillaah laguma oggolayn hadda waad weysaysan laakiin biyahaad soo dhacday bisinkii waa sunne bismillaah baad odhanaysaa sababtuna waxa weeye biyaha aad soo dhacday markaad ku weysaysanaysa laba daraf baa la eegayaa xagga weysaysigu waa cibaado oo waa shay ilaahay kugu leeyaho waajib ah xagga shayga aad ku weysaysanaysee biyaheed soo dhacdayna waa xaaraan iyo dembi haddaba bisinka xaaraannimada looma qabanayee weyse ahaantaoo cibaado ah ayaa loo qabanaya oo walow soo dhacba biyaha oo bisinka waa inaynu bismillaahi nidhahnaa wa sunna waxaa la sunneeyey tasmiyatun magacaabid ilaahay la magacaabo ayaa la sunneeyey oo bismi la yidhaah walow libaqiyatin hadhaa iyo baaqiba bismillaahiga ha u sugnaate eh walow libaqiyatin baaqiba ha u sugnaato walow libaqiyatin tani waxa weeye haddaynu bisinkii halmaanno oon ka tagno bisinka fii awali lwuduu oo wasadka aynu ka xasuusanno inaynaan bisinkii la imanin waa walow libaqiyatin oo markaasaynu bismi illaahi odhanaynaa walow libaqiyatin waa weysada bartamaheegii haddaba haddii bacda alfaraaq weysadii innagoo ka faaruqnay haddii aynu xasuusanno inaynan bisinka la imanin markaa lala iman maayo walow libaqiyatintaa madhabka sheekhu wuxuu ugu qaayoodayuu low ugu qaayooday waa mas'ale madhabku isku yar qabtay oo waxay yidhaahdeen sida raafici oo kale laga warramo haddii bisinka uu awelka ka tago oo camdi uu uga tago wasadka inuu ka soo celin khilaaf baa ku jira hadduu laakiin bisinka awelka ka tago oo nisyaan uu uga tago iyo ilowsho wasadkii wuu ka soo celinayaa oo waa walow libaqiyatin haddaba masaladaasi labay u qaybsantay marka barhtamaha bisinka laga qabsanayo ke liaklin cuniddii oo kaleba weeye sheekhu kitaabka wuu isku soo ururinayaaye hadda weysaynu ku jirnay oo bisinka loo sunneeyo haddana cuntuu inala aaday wuu isku tashbiihiyey wuxuuna yidhi bisinkaa loo sunneeyey weysada waxa uu la mid yahay aklin buu ku yidhi cunidda oo kale cuntadaba waa loo sunneeyaa in bisin loo qabto oo waa kii rasuulku lahaa xadiidkii sala allahu calayhi wasalam yaa ghulaam sami llaaha wiilow ilaahay magacow oo bismillaah dhe baa ah la yidhi kolka markaynu cuntada cunayno cuntadu noocay dooniba ha ahaate e cuntadaana bismillaah baynu odhani oo bisinka ayaynu u qaban waa ka liaklin weeyi haddii cuntada aynu bilowga hore halmaanno bisinkii oo aynu u qaban weyno oo cuntada adigoo barhtanka ka maraya aad xasuusato inaadan bisinka u qabanin bismillaah baad odhan oo walow libaqiyatintii way la leedahay mas'aladu haddii cuntadii innagoo ka faraxalannay oo dhammaysannay aynu ogaanno inaynaan eh, bisinka u qabannin waxba odhan maysid bismillaah markaa dambe ilan waa bacda alfaraaqbe eh kolkaa mas'aladan keliaklinna labadaa daraf ayay yeelanaysaa oo waxaa lagu leeyahay awalkana waynu uga qaban al-asnaa oo barhtamaha ana waynu uga qaban laakiin marka aynu dhammaysanno bismillaahi odhan mayno labadaasiba waa sunne waa weysada iyo cuntada haddaba weysada iyo cuntada midba xadiis baa ku soo arooray oo nebi maxamed bay ka sugan yihiin labaduba sala allahu calayhi wasallam wuu isku tashbiihiyey oo kaafka aadaatu tashbiiha la yidhaah buu sheekhu iskugu qabtay oo wuxuuna yidhi wasunna tasmiya waxaa la sunneeyey in bismillaahi la yidhaah loo sunneeyey kali aklin sida cuntadaba loogu sunneeyey laakiin meelay ku kala duwan yihiin baa jirta kal akli maaha waa kali aklin weeyi kali aklin weeyi kal akli waxa weeye waa dabcaddan fadxuljawaadka khada'a ah leh kali aklin weeyi matniga markaad eegtiin iyo dabcadii saxda ahaa kali aklin waxaynu haddaba samayn doonnaa markaa waxa kala duwan oo farqi u u dhaxeeyaa bismillaahida weysada iyo bismillaahida cuntada hal dara hal dhinac bay ku kala duwan yihiin bismillaahida weysadu waa sunnatul sunnatulcayn qof kastooo weysaysanaya iskii baa looga rabaa inuu bismillaahi yidhaahdo haddaad tidhaa laakiin meesha toban qof baa ku weysaysanaya mid baa bismillaahi yidhi kaasaa igu filan ma odhan karaysid sunnatulkifaaya ma aha laakiin waa sunnatul sunnatulcayn qof kastouba kelidaa iyo iskaa ayaa bismillaahida lagaaga rabaa weeyaan macnaheegu waa sunnatulcayn xagga weysada laakiin xagga cunidda markaynu doonayno ee rag meesha ay soo fadhiistaan fara badan hadduu hal midihii bismillaahi ka yidhaa waa sunnatulkifaaya xagga akliga iyo cunidda oo kaas ayaa kaga filan oo waa sidan adinka ama aqiimidda ama salaanta oo kale marka uu qof kuu yimaado assalaamu calaykum markuu ku yidhaa kaasaa inaga inaga wada riday sunnihii kuwa kalena ha wada salaamaan la odhan maayo oo kontonka nina isdaba socdaa mid kastiba assalaamu calaykum assalaamu calaykum assalaamu calaykum dee ku celcelin maayaan ilain dadku hawl bay leeyihiin waa midbaa dadka u salaamaya midna wuu uga qaadaya oo saas uu sunnihii inagaga dhici doonaa cuntadana waa noocaas oo kale waa sunnatulkifaaya baa la yidhaha xagga dacaamka oo hal qofihi ragga wada cunaya hadduu bismillaahi u yidhaa sunnihii waa u xasilaya dhammaantood wa sunna waxaa la sunneeyey tasmiyatun magacaabid baa la sunneeyey ilaahay la magacaabo walow libaqiyatin baaqiga iyo hadhaagaba ha loo magacaabo ama ha loo sunneeye eh aklin cunidii oo kaleba weeye sida cuniddaba loogu sunneeyey ayaa loogu sunneeyey weysaysigana waistisxaabu niyati niyada oo laysla saaxiibiyo ayaa iyadana la sunneeyey istisxaabu niya waa qodobka labaad xagga weysada waxaa la yidhaahdaa niyadu waajib bay ahayd niyadu sideeda inaad weyse niyootaa waajib bay ahayd laakiin sunnayaasha hore ilaa inta wejiga laga soo gaadhayo istisxaab inaynu samayno oo istidkaar iyo xusuus maskaxda inay inagaga jirto weysadu sunnay inoo tahay waa sunni ayaa la odhanayaa markaa xilliga aad faraxalanayso ama xilliga aad bismillaahi leedahay bismillaahi baa u horrayse eh waa inaad ula niyooto weysaysi weysaysigii markaad niyooto bismillaahi markaad tidhaa eed cadayashadaad cadaynaysid weyse ula niyooto ee faraxalka aad gacmaha maydhaysid weyse aad ula niyooto ee luqluqashada iyo sandaahirsiga aad weyse ula niyooto intaasoo dhan istisxaab baa laynooga baahan yahay ilaa inta wejiga laga soo gaadhayo istisxaabu niya waa sunna weeyaan waistisxaabu niyati niyada oo laysla saaxiibiyo ayaa iyadana la sunneeyaa sunna baa loo soo qadarayaa wa sunna istisxaabu niya niyada isla saaxiibinteedaa la sunaynayaa markaad cadayanaysid haddaad cadayga weyse u niyoon weydid hawaabkii cadayga heli maysid ee weyse ahaanta lahaa markaad faraxalanaysid haddaad weyse u niyoon weydid ajrigii iyo abaalkii weysada heli maysid oo niyadanaa kuu sugi lahayd adna niyadii waad ka tagtay marka aad luqluqanaysid ama aad san daahirsanaysid haddaad istisxaabu niyo la iman weydidoo niyadu ay joogi weydo ajrigii aad ku heli lahayd ma helaysid baa lagu leeyahay wejiga markaad soo gaadhana waaba waajib inaad niyo la timaaddo haddaad la iman weydana weysadii oo dhan baan jirayninba iska daa ajri weysada lafteedii ayaa ka kac noqonaysa waistisxaabu niyati niyada oo laysla saaxiibiyo ayaa la sunneeyaa ha laysla saaxiibiyo niyada haddaba oo ha niyoodo inta sunanta hore lagu jiro oo dhan waa qodobka labaad ee weysada loo sunneeyo waa basmaladii iyo istisxaabu niya wa min awalihi bilowga hore weysada bilowgeega hore ayuu ka ahaaday oo layskala saaxiibinaya weysada qodobka ugu horeeya ayaa istisxaabuniyuhu uu ka bilaabmaya wa min awalihi halkaa kitaabkaygu min awalihi qura ayuu yidhi oo wowga wuu ka tegayaa min awalihi ma aha wowgu waa lagama maarmaan wa min awalihi waa in la yidhaa wa min awalihi sababta wa min awalihi loo leeyo wowga loogu loogu darayaa sunno saddexaad inuu yahay baa laynoo sheegayaayoo wowga uu inoo sheegayaa wa min awalihi sharuxu wuu kugu baraarujinayaa wowga oo wuxuu ku leeyahayba wow wazaada alwaawa liyunabbiha calىa ana haadihi sunaة mustaqila waxa wow loogu daray min awalihida in lagu xasuusiyo ama lagugu baraarujiyo sunno mustaqilo inuu yahay kolka istisxaabu niyuhu waa awalulwuduu buu ka bilaabanayaa awalulwuduu markaynu nidhaa waa basmaladii oo sheekhu dee basmalada u horrayse eh xilliga bas bismillaah ad leedahay waa qowlka muctamadka ah markaasaad niyadii la imani bismillaah ayay ka bilaabmaysaa niyadu istisxaabkuna wuxuu socon markaad kafka maydhaysa labada gacmood iyo marka aad cadayanayso iyo marka aad sandaahirsanayso iyo marka aad luqluqanayso waa cadaygii eeg bismillaah markaad lahayd baad niyadii ayay xaadir noqotay haddaba bismillaahidaa iyo cadayashada iyo gacmo faraxalka iyo sandaahirsiga iyo luqluqashada shantaa qodob oo shantuba sunnayaasha weysada ee horhoreeya ah shantaaba istisxaabu niyaa lagaa doonayaa niyadaadu inay xaadir ku ahaato waxaanad qabanaysa weyse inuu yahayna aad ula jeedid wa min awalihi awalkiisa hore ayaa laga niyoonayaa buu ina yidhi oo bilowga hore ayaynu ka niyooni wa min awalihi waa bismillaahi ayaynu ka bilaabaynaa wa qaslu kafayhi labada gacmood maydhigooga ayaa la sunneeyaa macan si wada jir ana loo maydho halkan sheekhu waa sunnihii saddexaad ee weysadu ay lahayd buu inagu baraarujiyey ka koowaad waa inaynu ilaahay magacowno oon bismillaah nidhaahno ka labaadna waa istisxaabuniyo oo shan sunnayaal oo bisinka ka bilowda sandaahirsigana kuugu dhammaanaya ama sandaahirsigiiyo luqluqa kuugu dhammaanaya shantaa sunnaba istisxaabu niya waa inay jirto oo niyadaad waa inay xaadir noqoto waa qodobka labaad shantaa hadda weli kamaynan hadlin shantii mid ka miduu sheegayaa bismi illaah un baan soo sheegnay mid ka miduu sheegayaa wa kafayhi macan buu ina yidhi wa gaslu kafayhi macan labada kaf waa labada curcur waa halkan aynu ka faraxalanno intaa faraxalka in la maydho labadan kaf ayaa la sunneeyaa labada kaf marka la maydhayo nebi maxamed ayay ka sugan tahay salawaatullah eh, salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wuxuuna rasuulku yidhi midkiin markuu hurdada ka soo tooso gacmaha yuuna weelka gelin ilaa ina ilaa inuu maydho mooyaane welibana saddex jeer inuu maydho mooyaane saddex jeer baynu gacmaha maydhaynaa ilayn la garan maayo xalay markaad huruday ama maanta markaad huruday gacmuhu way warwareegaan oo waad nooshahaye meelihii ay taabteen waxaa laga yaabaa xaggii hor iyo xaggii dambe oo welibana dhidid leh ama qofku uu bawaasiir leeyahay ama waxu dhigmo uu leeyahay naburo inay gacmihii soo dul mareen baa laga yaaba ayay dawaafeen haddaba haddii uu biyo yar dhex geliyo waa halis weeyaan oo looma baahno waa waa waa makruuh weeyi intaynaan biyaha dhex gelinin ayaa waxaad odhanaysaa la faraxalanaya wagaslu kafayhi macan wagaslu kafayhi macan ilaa kuucaynka ayaa la maydhi intaa intaa ayaa la maydhayaa wagaslu kafayhi macan waxay culimmadu yidhaahdeen qofku hadduuna hurdaba ka soo toosin oo hadda uu weyse ka soo baxo oo isagoo halkan fadhiyo weysadu ay ka jabto oo dib uu u noqdo ilayn weyse ka hurdo kama soo toosinoo gacmihiisa wuu ogyahay inay nadiif yihiine ma iska dayn karaa sunnanimo ma daynaye ee waa inuu faraxashaayuu sidii u ilaaliyaa yuuna hurdaba ka soo toosin baa la yidhaahdaa waxaa la isweydiiyaa qofku hadduuna weelkaba dhex geli lahayn ilayn xadiidka waxa ku qornaa yuuna weelka gelinin ilaayuu maydho haddayna kuba jirin ayna qorshahaba ugu jirin gacmahan inuu weel dhex geliyaaba uguma jirto qorshahaba ee wuxuu doonayaa inuu dibadda ku maydhuu doonayaa weelba hadduuna dhex gelinaynin ma la odhanayaa waxba lama sunneeyo faraxalkiie wejigun ka bilow ma la odhanayaa maya waxa la odhanayaa waa farxalku sidii weelkaba ha dhex gelinine faraxalku sunnunkuu yahaye aadi u faraxalo qodobka saddexaad culimmadu waxay isweydiiyaan gacmahan marka faraxa lagu leeyahay waa sunne eh waa marka adan yaqiin ayna ahayn nijaastoodu waa markay yaqiin tahay daahirina yihiin ama shaki uu ku jiro tahaaradooda iyo iyo iyo tahaaro la'aantooda shaki uu ku jiro labadaa xaaladood waa sunne in gacmaha la maydhaa laakiin haddii nijaaso aad ku hubto markaad weysaysanaysa inaad gacmaha maydhaa sunno ma aha nijaasada inaad ka maydhaa waa waajib markaa oo dee nijaasaaba marsanba wa gaslu kafayhi macan sheekhu wuxuu yidhi wa gaslu kafayhi macan ereyga macan ihi macno ayuu ugu jiraayo sheekhu uu meesha u keenay wa gaslu kafayhi waa labada kaf in la maydho macan si wada jiraa labada kaf loo maydhayaa haddaba macantaasi waxa weeye tayaamun yaan la moodin waxa la diidayaa inaad mooddo gacanta midig baa la maydhi jiray kadibna ta bidix baa la maydhi jiray oo midigtu iyo bidixdu way kala horrayn jireen ama lugaha markaan eegno lugta midig baa la maydhi jiray haddana lugta bidix baa la maydhi jiray labadan gacmood ka faraxala marka lagu leeyahay ha u fahmin oo ha odhan horta gacanta midig ii maydh haddana gacanta bidix ii maydh saasaa la diidayaa inaad moodo oo kelikeli loo maydhayo kelikeli ma aha tayaamunna meesha ma jiro waxaa lagu leeyahay si wada jir ah oo mac ah ayaa loo faraxalanayaayoo labada gacmood loo dhaqayaa ama loo maydhayaa waa macan waxaa culimmadu ay isweydiiyaan karaahiyadu waxay adag tahay biyo qaliil ah marka la dhex gelinayo ama shay maa'ica marka la dhex gelinayo ha yaraado ama ha badnaado wax alle wuxuu dooni ha noqde eh kol haddii biyo qaliila aad dhex gelinayso ixtimaalna ay tahay nijaasa inay marsan tahay ixtimaalna uu jiro waa makruuh in weelkaa la dhex geliyaa oo isagaa sheekhu tilmaami doona biidni illaahi tacaala haddaba haddii gacanta midig laguu maydho kafkaasuu qof kuu maydhay kaa kalena qof kalaa kuu maydhay sunnihii ma kuu xasilay oo markaa nin faraxashay ma lagaa dhigayaa mise sunnihii ma xasilin sunnihii wuu kuu xasilayoo labada gacmood haddii la kala hor maydho waa kuu sax sunnihii wuu kuu xasilay laakiin waxa ka fiicnayd in mar la wada maydho ayaa ka wanaagsanayd in la kala hor maydho qofku hadduu laba gacmood uu labadaba la' yahay oo kafka uu ku go'an yahay isaga markaa meel loo faraxalaa ma jirto e ha loo bilaabo unsan daahirsiga iyo wixii kale ee suurtagal ah qofka haddii labada gacmood midi ay go'an tahay ta joogto unbaa la odhanayaa ha loo maydho oo ha loo farxalo tii kalena dee maba jirto way go'an tahay wa gaslu kafayhi wa sunna waxaa kaloo la sunneeyey sunna baa loo soo qadarayaa gaslu kafayhi labada curcur maydhigooga ayaa la sunneeyey macan si wada jir a ah loo maydho oon la kala hor maydhin waa sunnihii saddexaad ee weysadu ay lahayd weeyi sunnihii saddexaad wa kuriha waa la karaahiyaystay bikhamsin dhumbin ayaa lagu karaahiyaystay labada gacmood la wada dhumbiyo ama labada gacmood midkood la dhumbiyo biyo qaliil ah ama shay maa'ic ah ha yaraado ama ha weynaado ama in lagu taabto wax goy qoyan labada gacmood ama labada qacmood midkood intaan saddex jeer la maydhin saddex jeer marka aad maydho karaahiyadii meesha way ka baxaysaa wa kuriha bikamsin suwar baa ka soo baxaya wa kuriha bikamsin markaynu nidhaahno ee gacmaha waa makruuh lagu leey in weelka la dhex geliyo suwar baa ka soo baxaya horta wa kuriha khamsigaasi waxaa la dhex gelinayaa labada gacmoodba inaad dhex waa makruuh labada gacmood mid ahaan oo midigtii ah inaad dhex waa makruuh bidixda oo qura inaad dhex waa makruuh saddex baynu u kala qaadnay karaahiyadu waxay ku tacaluqaysaa labadaba in la wada dhex geliyo karaahiyadu waxaa kaley ku tacalluqaysaa in midigtoo qura la dhex geliyo karaahiyadu waxaa kaley ku tacalluqaysaa in bidixdoo qura la dhex saddexduba waa makruuh ama wadageli labada gacmood oo wada socda ama midigta geli ama bidixda geli waa saddex suuro shayga la gelinayo waxaa la eegayaa biyo qaliila ah inuu yahay iyo maa'ic maa'icu waa caano qaliil ah ama subag qaliil ah ama waxyaa saliid qaliil ah oon badnayn iyo maa'ic kasiir ah saddex kale ayaynu haynaa waa biyo qaliil ah iyo maa'ic qaliil ah iyo maa'ic kaiir ah saddexdaa suuro iyo saddexdii hore ayaynu haynaa saddexdaa waxaa lagu darayaa shay radbi ah oo qoyan ayaa lagu darayaa afar bay inoo noqon afar saddex lagu dhuftay labiyo toban suuro ayaa ka soo bixi labiyo tobankaa suuroba waa makruuh oo lama ogolo oo waa karaahiyad ku dhacday haddaad samayso labiyo tobanka suuro bal haddaan eegno labada gacmood waxaa lai karaahiyaystay afar baa labada gacmood ka soo baxaysa gacanta midigna afar baa ka soo baxaysa gacanta bidixna afar baa ka soo baxaysa labiyo tobanku waa sidaa labada gacmood oo afara iyo midigtoo afara iyo bidixdoo afara labada gacmood afartooda uunbaa midigtuna ay yeelani bidixduna ay yeelani labadan gacmood inaan biyo yar dhex geliyaa waa makruuh waa kow labadan gacmood inaan caano yar dhex geliyaa waa makruuh waa laba labada gacmood inaan caano fara badan berkadba ha la egaadeana dhex geliyaa waa makruuh waa saddex labada gacmood inaan mare qoyan ku taabto ama gidaa meel qoyan masalle qoyan khamiis qoyan inaan ku taabto shay qoyan inaan ku taabtaa waa makruuh afar suuro oo labadii gacmood aynu haynaa gacanta midigna waa afar suun gacantii midig inaad biyo yar ku geliso waa makruuh gacantii midig in caano aad geliso waa makruuh gacantii midig in caano badan la geliyo waa makruuh gacantii midig in cimaamad qoyan aad ku taabato adoon saddex jeer maydhin waa makruuh weeyi gacantii bidixna afartaas ay yeelan labiyo toban suuro ayaa sheekhu kolkaa inoo ishaarayaa markuu leeyahay wa kuriha waa la waa waa la karaahiyeystay bikhamsin dhumbin baa lagu karaahiyeystay iyo wa masin taabasho bikhamsin iyo wa masin labiyo tobanka suuro bikhamsin waa siddeed suuro siddeed suuro ayaa bikhamsin soo gelaysa afar suuraa dhimanoo afarta suuro ee inoo dhimani waxaan doonayaa cafwan waa sagaal suuro bikamsin bikamsin sagaal suuro weeyi waxaa inoo dhiman saddex suuro saddexda suurana waa bimasin bimasin saddex suuray noqonaysa labadii gacmoodood maro qoyan ku taabato gacantii midigood maro qoyan ku taabato gacantii bidixood maro qoyan ku taabato saddexdaa suuro manduuq maaha waa mafhuum weeyi sagaalka kale ayaa manduuq ah wa kuriha bikamsin waa sagaalkaa markaa sagaalkuba waa makruuh waxay makruuh noqonayaan shardi buu ku xidhaye in jawaza hadduu suurtagal ka dhigo tanjiisa nijaasayn ay nijaasaynayso hadduu suurtagal ka dhigo qofku haddii uu muxtamil ka dhigo inay shaygan la dhexgeliyey nijaasaynayso ee kolka waxaa la eegayaa labiyo tobankii suuro ayaa laba lagu dhufanayaa labiyo tobankii suura laba lagu dhufanayaa labiyo toban marka laba lagu dhufto afar iyo labaatan bay noqon afar iyo labaatanka suuro labiyo toban sidooday makruuh u yihiin labiyo tobanna sidooday xaaraan u yihiin kolka in jawasatan jiisan gacantaada nijaase kuma hubtid laakiin suurtagal weeye inay nijaasa marsan tahay labiyo tobankeega suuraba kol hadday suurtagal tahay oodan hubin labiyo tobankuba waa makruuh waa in jawasatan jiisan haddaba jawasada maxaan ka qaadanaynaa mafhuum ahaan in calimatan jiisan baa iyaduna meesha taalla oo mafhuumka laga qaadanaya ay tahay in calimatan jiisan haddaynu nidhaa oo gacanta uu nijaase ku og yahay labiyo tobankeega suuro ma aha makruuh e waxa weeye xaaraan weeyaan waayo lama oggolo shay in la nijaaseeyo bilaa sabab shay daahira nijaasee lama oggolo waa arladoo la fasahaadinayo ilaahayna fasahaadka waa diiday in dhulka la fasahaadiyo wa bikamsin dhexgelin ayaa kuriha loo karaahiyeystay in jawaza hadduu suurtagal ka dhigo tanjiisan nijaasayn ay nijaasaynayso waxaan la dhex geliyey labiyo tobanna waa makruuh labiyo tobanna waa xaaraan weeye waxaa kaloo jira in jawaza tanjiisan in calima dahaaratan baa iyaduna meesha taal oo labiyo toban suuro ah haddii in calima dahaaratan aynu keenno labiyo tobankeega suuro iyadu makruuhna ma aha oo waa makruuh odhan maysid xaaraanna ma aha oo waa xaaraan odhan mayno waa in calima tahaaratan labadaadii gacmood inaad biyo yargeliso iyagoo nadiifa labadaadii gacmood inaad caano yargeliso iyagoo nadiifood maydhay labadaadii gacmood inaad geliso caano badan iyagoo nadiifa labadaadii gacmood inaad cimaamad qoyan ku taabato iyagoo nadiifood maydhay ah, waxa weeye labiyo tobanka suuro ee yaqiinta ah iyagu suurtagal maaha baa la yidhaahdaa oo odhan mayno labiyo tobankaasi waxa weeye waxbaa eh, waxbay nijaasaynayaan makruuhna ma aha xaaraanna ma aha haddaba lix iyo soddon suuro ayay meeshu ishaaraysaa lix iyo soddon suuro ayaa ku jira labiyo toban ka mid waa makruuh waa in jawaza tanjiizan labiyo toban ka midihina waa xaaraan waa in calima taxriiman labiyo toban ka mid waxa weeye shay iska xalaal oo mubaax ah waa in calima dahaaratan lix iyo soddonkaa suuro ayaa meesha inoogu jira waxaa wanaagsan mas'aladan dumarka guryaha ka shaqeeya oo kale inay xoog ugu baraarugaan ayaa wanaagsan waayo qofku isagoo hurdo ka soo kacay ayuu shaah samaynayaa oo laxoox uu dubayaa oo carruur uu wax siinayaa qofka weyni wuu odhan karaa laakiin ilmo yaroon odhan karaynin qofkii hadduu xataa wasakh ku arkayo aan isnadiifi odhan karaynin qofkani hurdu ka soo kacay waa ixtimaalaad badan baa jiro waxaa laga yaabaa gabadhan gabadh caadala inay tahay waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo kale inay iman karaan kolka in qofku uu ku dadaalo dahaarada oo intuuna shay kale qabanin walow yuuna tukanin ba hadduu doonayo kol hadduu wuxuu ka shaqaynayaa cunto iyo wax la cabo iyo ay yihiin gacmahan iyo kafkanna marka dib loo baadhay waa meelaha ay bakteriyadu ugu badan tahay baa la yidhahdaa gacmaha iyo moobeellada iyo kiiboordhada iyo waxyaabaha la wadaago ee saas oo kalea gacmaha waa laysku salaamaa waxyaabaha bakteriyada ugu badan laga helo ayay ka mid tahay baa la yidhaahdaa injawaza haddii uu banneeyo tanjiisa nijaasayn haddii uu banneeyo wa madmadatun baa la sunneeyaa luqluqasho marka aynu weysaysanayno qodobka afraad tasmiyada waynu soo sheegnay oo bismi illaah waa in la yidhaa istisxaabuniyana waynu soo sheegnay ghaslu kafayhi oo qodobka saddexaadana waan soo sheegnay qodobka afraad waa madmada waa inuu qofku luqluqdo wa madmadatun baa la sunneeyaa wa sunna madmadatun luqluqashadii ayaa la sunneeyaa qofku waa inuu luqluqdo sunnay u tahay luqluqashadu haddaba luqluqashada qofka luqluqanayaa waa qofka weysaysanaya istisxaabu niyihiina welibana waa la ogaani istisxaabu niya waa shay lagama maarmaan ah in niyadii laysla saaxiibiyo lagama maarmaan weeye almadmada uma stinshaaqun haddana sandaahirsi weeyi waxaa la yidhaahdaa madmadaduna waa afkoo la nadiifinayo istinshaaquna waa sankoo la nadiifinayo afka iyo sankaba ha la nadiifiyo marka la doonayo in la weysaysto labadaa qodobba waa sunnayaal madhabku sunnuu qabaa inay yihiin walow xanaabilada oo kale iyo madaahibka kale qaar ay jiraan waajib ka dhiga oo odhanaya wejigii ilaahay sheegay ee faqsiluu wujuuhakum layna yidhi ayuu afku ku yaalaa sankuna ku yaalaa labadaba ha naloo maydha markaa oo annagu waajibnimaannu u maydhayna ayay la mareen oo waajibnimoba weeyi luqluqashada iyo sandaahirsigu madhabka shaaficigu wuxuu qabaa afka marka la eegayo laba xukun inuu yeesho marna xukmu daahir baa la siiyaa marna xukmulbaatin baa la siiyaa sidaadan isha gudaheega u maydhaynin iyadoo ishii wejiga ku taalla isha gudaheega maydh lagu odhan maayo waana wejigiyo waa laisla ogyahay afka iyo sankuna dee tanunbay lamid yihiin bay yidhaahdeeno kol haddii tanba ay wejigii ku taallo afka iyo sankuna ay wejigii ku yaaliin haddana aan tan maydh lagu odhan iyagana waxba ha maydhin waa sunnanimuun waajibnimo maahee sunnanimuun iga dheh oo ishaba dee isha dhexdeeda kala qabo oo biyo ku shub lagu odhan maayo madmadadu haddaba waa luqluqashadii afkana waxay eh, madhabka shaaficiyadu qaateen in marna in la maydhaa ay waajib noqoto marna in la maydhaa inayna waajib noqonin oo waxay yidhaahdeen marna daahir xukunkii aan siino marna baadin xukunkii aan siino markaad wejiga maydhayso isjeex lagu odhan maayo oo intaad haraggan dilaaciso jiidhka hoose soo maydh oo dee waa baadi waa baadin daahir ma ah daahirkaa la maydhaa afkana markaad saa iskugu qabateed aamusan tahay inta ka muuqata walow debnaha in ha noqotee intaa unbaa daahiroo la maydhayaa markaad aamusan tahay sanka intaa kaa muuqata unbaa la maydhayaa laakiin lagu odhan maayo waajibnimo afkii u kala qaad lagu odhan maayo hadday nijaasa timaaday nijaasa afka dhexdeeda kaaga dhacdo afka dhexdeeda hadday nijaasa kaaga dhacdo ma nidhaahna ayaan afka la maydhin oo dee daahir bu ah isku qabo intaa uun maydh ma nidhaahna nijaasada waxay yidhaahdeen way adag tahaye afkii fii xukmi daahir aynu siinno oo madhabka shaaficiyadu masaladaa wuu kala noqday wixii nijaaso ana fii xukmi daahir bay siiyeen wixii aan nijaaso ahayn sida weysada iyo maydhigana fii xukmi lbaatin bay siiyeen oo sunanimun bay u qaateen wa madmadatun baa la sunneeyaa luqluqasho waa inuu qofku luqluqdaa uma stinshaaqun baa la sunneeyaa haddana san daahirsi waa in sanka la nadiifiyaa ilaa lix kayfiyo oo madmadada iyo luqluqashada loo samayn jiray ayaynu fikiga ku soo aragnay ama ha dariiqii jamciga ha noqoto ama dariiqii tafriiqa ha noqoto ama dariiqii karfa waaxida ha noqoto ama dariiqii halaaa kharafaad ha noqoto ama dariiqii sita kharafaadka la odhan jiray ha noqoto duruq fara badan oo marka aad luqluqanayso ama marka aad daahirsanayso loo qaadanayo biyaha ama loo luqluqanayo ayaynu ku soo marnay fiqiga sheekhu humma ayuu iskugu cadfay humma ayuu iskugu cadfay wuxuu tilmaamayaa in la kala horraysiinayo luqluqa ayaa horraynaya oo sanka ayaa dambaynaya buu ku leeyahay wa madmadatun luqluqasho ayaa la sunneeyaa uma stinshaaqun sandaahirsina waa la sunneeyaa kayfiyooyinka waxa la samayn karaa aljamcu baa xataa sunnuu ku xasili karaa haddaad intaad calaacash aadaa buuxsato afka aad marisa sankana aad ku dembaysiiso waa hal qaadasho ah baad marisay sankiina waad ku dembaysiisay sax ayay kuu noqoni wax dhibaataa oo ku jirana ma leh sunnihiina wuu kuugu xasilayaa markaa uma stinshaaqun waa sandaahirsigii wa mubaalaqatun mubaalaqo iyo ku xeeldheeraansho ayaa la sunneeyaa limuftiri ninka muftirka ee afursan baana loo sunneeyaa haddii qofku uu muftir yahay mubaalaqadaasi waxay u noqonaysaa labada mas'aleba madmadada waa inaad ku xeel dheeraataa xoog baad u luqluqani baa lagu leeyahay markaad luqluqanayso waa sunne oo waxaa la diidayaa cuntadii iyo waxyaabihii la midka ahaa kii afka kaaga hadhsan yihiin inay dee salaaddii aad ku gasho ay kuugu soo gasho madmada waa in xoog looga luqluqdaa cuntadii oo laga cadaydaa oo qofku isagoo dee nadiif ah oo haddii macdantaa afkiisa ku jirtay candhuufta a ah mooyaane wax kale ayna jirin waa inuu salaadda gelayaa uu sidaa ku tukanayo waxaa la diidayaa dhadhankii cuntada iyo dhadhankii sharaabka iyo wixii isagoo jira inaad gasho ayaan lagu oggolaynba ama kolkaa weysadu ha ka horraysa salaadda ama ha u dhowaato waa in luqluqa la ilaaliya nin wadaada ayaa beri annagoo masaladan marayna ayuu su'aal keeno wuxuu yidhi niman nin qayilaya oo wadaada ayaa wuxuu soo qaatay buu yidhi si fiican buu u taksiinay buu yidhi xilligii salaadda salaaddii baa lagu dhufto waa la addimay oo waa la waa in la aqiimaan la doonay markaasaa la yidhi sheekh ebelow salaaddii baa la tegay la gelayaayo kaalay intuu qaadkii ururiyey ayuu halkaa ku ururiyey markaasuu yidhi anigu tufi maaye anigoo halkaa ku haysta ayaan doonayaa inaan tukado waa sidee baa la yidhiyo waa idaacatulmaal buu yidhi lacag baa laiga soo siiyo haddaan tufo maalkii baan dayacayaa kolkaa ilaahay idaacatulmaal ma ogole waan haysanayaa buu yidhi salaadda waa waxa wax lagu ciyaari kara maaha salaaddu anuu cunto afka ku haya qaad iska beddaa anoo cunto afka ku hayaan tukanaya lagaa yeeli maayo oo de waa waxa weeye sharcigu waa itibaac wey lilitibaac weeye wa mubaalaqatun xeel dheeraansho ayaa la sunneeyaa limuftirin muftirka ahaa ayaana loo sunneeyaa luqluqa waa lagu xeel dheeraan haddaad muftir tahay sandaahirsigana waa lagu xeel dheeraan waa haddaad muftir tahay labada mas'aleba waa lagu xeel dheeraanaya waxaa laga qaatay nebi maxamed xadiidkiisii salawaatu rabbi wasalaamuhu salaamuhu calayhi uu lahaa wa baalig ilaa an takuuna saa'iman ku xeel dheerow ayuu rasuulku leeyahay inaad sooman tahay mooyaane haddaba qofku hadduu sooman yahay sanka iyo afkaba biyaha inuu ku xeel dheeraada maaha soonkaa dhaawac soo gaadhaya hadday wax yari ku fakadaan soonka ayuu dhaawac soo gaadhayaa wa baaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman wa jamcun jamac baa la sunneeyaa jamac waa inuu sameeyo labadaa la jamciyo wa jamcun baynahumaa owlaa min alfasli baynahuma sad lixdii kayfiyeen sheegi jirnay waxa ugu wanaagsan baa la yidhaha aljamcu bayna almadmadati walistinshaaq oo humadu maxay faa'iidaynaysay haddaba wa madmadatun uma istinshaaqun hadduu jamacba haddana meesha keenay ereygii uma ahaa macnihiisu muxuu inoo faa'iideeyey wuxuu inoo faa'iideeyey qaadashadan ad qaadatay ayaadan sanka ku horraysiinayna afka ku horraysiini afka ayaad ku hor kaban inta kuu soo hadhana sankaad dhaafin jamcu waa sidaa waad ku shubanaysaa afkaad ku kabani sankaad dhaafin tan kaga soo saari maysida tan bidixdaad isticmaali oo wixii qashin iyo dee siinka iyo marka layska siiminayo bidixdaa la isticmaalaa marka la istinjoonayo bidixdaa la isticmaalaa marka cunto la cunayo ama wax la bixinayo ama wax la qaadanayo midigtaa la isticmaalaa wa jamcun jamcin baa la sunneeyaa waa in la jamciyo oo san luqluqashadana keligeeda gaar ha u luqluqan san daahirsigana kelidii gaar ha ka dhigine isku geeyoo labada meel qudha iskugu geyso wa jamcun wa bialaain saddex ayaa owlaa welibana habboon in saddex wa owlaa waxaa habboon bialaain saddex in loo isticmaalo xataa sixada iyo caafimaadka saddexda ayaa u fiican baa la yidhaahdaa waa saddex qaadasho ayaa la qaadanayaa iyadaana owla'a oo ku habboon waad qaadatay oo sankiin afkiina in yar baad gelisay sankiina in haddana mar labaad baad qaadato sidii oo kale haddana mar saddexaad baad qaadatay oo sidii oo kale wa bihalaain owlaana waa sidaa weeyaan saddex jeer ayuu qofku qaadanaya afkiiyo sankana wuu wada marin wa tasliiu kullin mid kaste saddexayntiisa ayaa la sunneeyaa wa sunna baa loo soo gadarayaa wa sunna waxaa la sunneeyaa tasliiu kullin mid kaste in la saddexeeyo yaqiinan si hubaal ana loo saddexeeyo wa tahliidu kullin yaqiinan mas'aladani waxay ka hadlaysaa wa tahliidu kullin yaqiinan markaynu nidhaahno waxay ka hadlaysaa wax kasta oo weysada ku saabsan ama maydhi ha ahaado ama masax ha ahaade in saddex laga dhigo ayaa sunno ah haddaad weji haddaad kafka maydhi saddex baad ka dhigaysaa sandaahirsigii saddex baad ka dhigaysaa luqluqii saddex baad ka dhigaysaa weji maydhkii saddex baad ka dhigaysaa gacmo maydhiddii saddex baad ka dhigaysaa madaxa xataa madhabka shaaficigu xadiidkii saxiix ahaa qaatay ee xadiis cuhmaan ayuu qaatay oo tasliidkii bay qaateen oo madaxii saddex jeer baad masaxaysaa wahaakada lugihii saddex jeer baad maydhaysaa keliya waxa laga soo reebay uun kufka masixiisa tasliis lama ogola oo waxaynu lahayn harag buu ka samaysan yahay haddii biyaha lagu badiyo wuu inaga xumaanayaayo idaacatulmaal baa ka dhici wa tasliisu kullin wa sunna waxaa la sunneeyey tasliisu kullin mid kasta in la saddexeeyo yaqiinan si hubaal ana loo saddexeeyo welibana si la hubo oo yaqiin ah ayaa loo saddexaynayaa wuxuu yaqiinan sheekhu inoogu raaciyey haddaad wejigaaga ka shikido ma labaad maydhay mise saddex baad maydhay labadaa qodobaad baad ayaad ayaad ka shikiday ma labaad maydhay mise saddex baad maydhay qaacidadii baa la qaadanayaa waya'khudu shaaku bilyaqiin waa nin ka shikiyey ma afar baa tukatay mise saddex muxuu qaadan jiray saddexda eeg ma afar baa tukatay mise saddex hadduu ka shikiyo saddex inuu tukaday buu qaadanayo ta afraad buu dib kala iman wejiga haddaad ka baqdo ama aad ka shikido inaad saddex maydhay iyo inaad laba maydhay tirada yar qaado oo yaqiinan iyo hubaal u tasliisiyo markaa ii dhiman dheh sidaasuu madhabku u badan yahay walow culimmada madhabka qa qaarkood ay yidhaahdeen annagu waxaanu qabnaa xilliga weysada ilayn israafku makruuh buu ahaaye xilliga weysada oo kale haddaad ka shikido saddex iyo laba tirada badan baa la qaadanayaa bay yidhaahdeen oo waxaanu ka cararaynaa israaf baanu ka cararaynaayo si annaan israaf ugu dhicin oo marka afraad hadduu mar afraad naga noqdo waa israaf anna loo odhanin tirada badan noo qaata bay qaarna qaateen waa isla madhabka dhexdiisa khilaafku wa tahliiu kullin mid kasta saddexayntiisa ayaa la sunneeyaa yaqiinan si hubaal a ah loo saddexeeyo si yaqiin ah oo la hubo ayaa loo saddexayni wadalkun jijibin baa la sunneeyaa dalkiga waxaa la yidhaahdaa imraaru lyadi cala alcudwi baa la yidhaah marka shayga biyaha sidaa loogu shubo ayaa gacanta sidaa loo jijibiyaa jijabinta in la jijibiyo oo xoog loo jijibiyaana waa sunne uskagana way ku dhaafin nijaasa hadday jirto way kaxayn nadaafadana way kuugu dadaali haddaba delkigu sidiisuu sunne u yahay wa delkun masaladaasi waa masaladii wadaadka ku khaldantay nin wadaada ayaa xertii uu cashirka u dhigayey buu ku yidhi maanta kitaabkaan garan weyne buu yidhi madbacaddaa soo khaladay haddaad aragtiin kelmad maanta aan garan weyno kitaabkaa aan ku aragno madbacaddaa khaladaye kitaabka aan ka tirtirno buu yidhi masaladan markay marayaan wadalkun uunbuu daalkii xagga dambe meriyo laamku unbuu soo hormariyey wuxuu wa sunna waxaa la sunneeyey ladkun ladkun yaa macnaynaya markaa ah. wax alla wuxuu ku macneeyuu garan waayey waa la eegaayo qofka marka la eego eeg waa qalbigaa wax akriya isha hamoodina waxaad gacanta ku haysa sawmaadan raadinin waayo qalbigaagu haduuna soo jeedin adoo shaygii gacanta ku hayaad daydayeysaa way eegaanuna waxay yidhahdeen waladkun saw ma aha haa un baa la isla gartay waladkun wax alla lagu macneeya la garan waaye sheekii ardaydii buu ku yidhi maxay qaaciidadeennu ahayd in laga tirtiro waa laga tirtiray markii la tegey cashirkii laga dareeray ayaa dib kitaab kale loo eego waxa la arkay iyadoo wadalkun tii jijibinta ahayd ah markaasuu yidhi hadduu ilaahay qofka khaatumada ka xumaynayo wowga wejaba unbaa xarfulcadaf looga dhigaa haddaad wejaba wowga xarfulcadaf ka dhigto maxaa kuu soo hadhay jaba jaba seed ku macnayn markaa lama macnayn karo kolkaa wadelkun waa jijibin ladkun maaha wadelkun weeyi waa sunna in la jijibiyo waxaa sunnaha culimmadu waxay yidhaahdeen waa khuruujan min khilaafi man awjabahu madaahibka qaar baa qaba xilliga ad weysaysanaysa waajib inay kugu tahay inaad xubnaha jijibiso sidaa gacanta u dul marisa waaba waajib haddaad jijibin weydo weysaba kuuma jiraan bay madaahibka qaarkood qabaan haddaba khuruujan min alkhilaaf waa inaad jijibisaa oo ilan jijibintu waxba ku yeeli mayse e hadday sidii kaleba u dhacdo oo jijibintii ay noqoto wax lagaa rabay dee ilaah waan jijibin jiray baad odhanaysaa markaan weysaysanayo sunnay kuu tahay markaa khuruujan min alkhilaaf wadalkun baa la sunneeyaa jijibintii wa wilaaun baa la sunneeyaa xidhiidhin waa in la xidhiidhiyo xubnaha weysaysigana waa la xidhiidhin waxaa lagu leeyahay markaad wejiga maydho eed weysaysanaysa ad halkan wejiga ku maydhato ha odhanin intaad gaadhigaaga istaadhato inta kale xaafaddii baa laygaga soo qayliyo xaafaddan ka weysaysani ha odhanin oo adoo wejigii maydhay intaad meel kale tagto meeshaa kale gacmuhuna ka bilaabin waxaa lagu leeyahay ha xidhiidhaan xidhiidhka daabidkiisa iyo qaaciidada lagu gartaana waxa weeye xubinba xubinkuu ka horeeyo yuuna ka hor qallalin baa la yidhaahdaa markaan wejiga maydho gacmaha markaan maydhay waa inuu wejigiisii qoyan yahay waa marka hawadu ay dhexdhexaad tahay laakiin haddii meesha uumi ka dhacayo ama dabuu ka dhacayo markaad sidaa tidhaahdaba uu uumigu ku leefayo lama qiimaynayo waa marka jawiguu dhexdhexaad yahay dabaylo badanina ayna jirin adiga xaraaraddaada gudaha jidhkaaga ka soo baxaysaana xaraarad caadiya waa inay tahay haddaad xumadoonayso oo biyuhuba iyagoo dul yaacayo jidhkii uu qallajinayo la odhan maayo eh, muwaalaadkii baa kaa dhiman lama odhanayo wa wilaa'un wa sunna waxaa la sunneeyey wilaa'un xidhiidhin baa la sunneeyey la xidhiidhiyo xubnaha weysaysiga waa la xidhiidhinaya midba midka kale yuuna ka hor engegin baa la yidhaahdaa waajib ma aha laakiin waa sunne madaahibka qaar baa qaba almuwaalaad waajibun filwudu' inuu yahay innaga madhabka shaaficiyadu wuxuu qabaa muwaalaadku wuxuu waajib yahay qofka weysadiisu ay daruuradu ay keensatay selisulbawlka iyo gabadha dhabar xanuunku ku dhacay ee mustaxaadada ah iyo dadkaasaa laga rabaa inay weysadooda xidhiidhiyaan oo ayna kala goyno waajib ay ku tahay laakiin dadkan kale sunnuun bay u tahay intaad halkan wejiga ku maydhato ayaad berbero oo kalena gacmihii inta kale ku maydhanaysaa waa haddii wax munaafi iuna kaa iman niyadiina dee adan iyadana adan kala goynin oodan qadci ku samaynin wa tarku takallumin hadalka in laga tago ayaa la sunneeyaa wa sunna waxaa la sunneeyey tarku takallumin hadlidda in laga tago inta la weysaysanayo weysada dhexdeeda lagu sheekayn maayo oo kalaamkii iyo waxyaabihii bilaa macniga ahaa waa laga aamusayaa weysadu waa cibaado maadaamood cibaado ku jirto wax weysadan quseeyo uun warkaagu ha ahaado laakiin inaad dacaayado iyo dhinacanna adoo ka weysaysanaya haddaad dhinacanna ka caytanto ama dhinacanna cid aad ka dacaayadayso waxay noqonaysaa kuwii ilaahay sheegayey ee khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi'an kuwii isku daray laba camal camal suuban iyo camal xun weysadu camal fiican oo cibaado ah bay ahayd waxaan afkaaga ka soo baxayaana waa camal xun waad isku daraysaa markaa laba camal hadalka qofku waa inuu iska daayo laakiin mararka qaar waajib buu ku noqonayaa inuu hadlaaba haddii ilmo yaroo dab ku sii dhacaya aad aragto adoo weysaysanaya ma waan weysaysanayaamaad u aamusi mise waajib bay kugu tahay naf nafidil weeyaane inaad badbaadiso waajib bay kugu tahay waxaad aragtay daad waxaad aragtay mas waxaad aragtay gaadhi waad qayliyaysaa welibana si aa yara u hadlimayside kolkaa kaasi waa naf baa la badbaadinayaayoo la dhowrayaa haddii waxyaabo kale ay jiraanna haddii lagu salaamo oo kale tusaale ahaan makruuh ma aha inaad salaanta celisaaye waad celinaysaa buu ku yidhi salaantii wuu celini wa tarku takallumin takallumka oo hadalka ah inuu ka tago ayaa la sunneeyaa wa sunna waxaa kaloo la sunneeyey tarku isticaanatin kaashiga iyo kaalmaysiga in layskaga tago markaad weysaysanayso qofkuu kaalmeeyo iska daah hebelow iigu shushub ha odhanin ama hebelow wejiga ii maydh hebelow gacmaha ii maydh hebelow lugaha ii maydh maya tarkus tarku isticaanatin waxaa la yidhi waa nooc tarafiya raaxaysiya adiguna cibaadaad hor taagantao addoonnimaad muujinaysaa oo rabbigaabaad isku dhuldhigaysaa adigoo cibaado ku jira oo ilaahay hortaagan halkay raaxa kaaga timid iyo isla weyni iyo isqaadqaad kolkaa waxa la wixii tarafu sheegaya ama raaxa sheegaya qofka mutacabidka cibaadaysanaya kuma habboona waa inuu qofku ka tagaa baa la leeyahay inuu yidhaa ah, biyo ii way iska bannaan tahay oo biyo ii buu odhanayaa waxaa mushkilad ma leh markaa haddii uuna awoodaynin inuu jid xubnaha maydho oo uu gacmala yahay dee salaadda waysela'aan ku tukan maaye waaba waajib inuu yidhaha hebelow kaale ii weysee ii weyseeyoo ii maydh waajib bayba ku noqoni kaasina hadduu doono lacag buu ka qaadani ka u weysaynaya ee maydhaya ilan wakhti buu bixinayaaye hadduu wakhtigiisan u bixinayo u hurana dee waa ixsaan uu sameeyey hadduu yidhaahdo wakhtigaasi wuu igu adag yahayna waxoogaa lacagan kaa doonaya lacagta la kala qaato waa caadi uu oggolaanayaayo hadduu wax haysto dee wuu siinaya oo wuu bixinaya lacagta walow biujratin baa la ujraba meesha ha timaada hadday doonayso waa lacagtu markay dheer tahay waxyaabihii zakaatulfidriga loo qiimaynayey waxyaabaha haddii kale oo uu wax cid u weysayseeyo waayo uu iska gebagebaysani aayar buu gebagebaysanayaayoo markuu helo cid u weyseeyuunbuu salaadda soo celini hadduu cid u gebagebeeyena waayo ma weysaysan karo mana gebagebaysan karo mana weyse qaba salaaddiina way timid wuu iska tukanayaa oo cumuumka aayaddan un baynu qaadan fataquu llaaha ma ilaahay ka baqa oo kolba awooddiinnu siday tahay uga baqa buu rabbi ina leeyahay subxaanahu wa tacaala wa tarku hadlidda in laga tago xilliga la weysaysanayo ayaa la sunneeyaa hadli maynee waynu aamusi wasticaanatin kaalmaysiga in laga tagana waa la sunneeya markaynu weysaysanayno hebelow ii weysee odhan mayno hadduu laxaadku kuu dhammaystiran yahay wa tanshiifin iska engejinta inaynu ka tagnana waa la sunneeyaa wa sunna tarku tanshiifin waa tarku tanshiif oo waxaa lagu leeyahay markaad weysaysato biyahan aad ku weysaysatay ee kaa qoyani waa aharu lcibaada waa cibaadada raadkeegii cibaadada raadkeega in la gooyana lama ogola ha kaa muuqato ma qarsanaysid oo lama dhuundhuumanayside shacaa'irta waa la muujiyaaba oo shacaa'irta kor baa loo qaadaayo waa la muujiyaa waa la nooleeyaaye waysada eh, iyadoo adoo qoyan oo wejigii iyo gacmihiiba ku qoyan yihiin waxba ha iska engejinin ee sidaa u dayso tanshiifka iska daa meydka oo kale isaga waa laga engejinayaa ilain waxaa laga yaabaa maryahan iyo isaguba inuu wax ku noqdo ayaa laga yaabaaye waa iyaga isaga laga engejini makruuhna uma aha baa la yidhaahdaa waxay culimmadu yidhaahdeen cudurdaar hadduu yimaad dabayl baa dhabanaysa boor sidata jidhkaagoo qoyan haddaad la baxdo gebigaaguba siigaad wada noqonaysaa markaa iska engeji si dabayshu ayna kuu qabsanin ama waxaan ay wadato ayna kuugu dhegin waayar baad iska engejinaysaa makruuhna noqon maayo wa tarku takallumin hadlidda in laga tago ayaa la sunneeyaa wasticaanatin kaalmaysigana in laga tago ayaa la sunneeyaa wa tanshiifin is-engejinta in laga tago ayaa la sunneeyaa laa nafdin iska ruxidda in laga taga laakiin lama sunneeyo laa nafdin iska afuufiddii biyihii sidaa kuu saarnaa inaad sidaa iska tidhaahdo mushkilad ma leh xataa markaad sujuuddo atharu aharulcibaado in la daayo waxaad ku garanaysaa marka aad sujuuddo wejigaaga boodhka soo raacadda iskama masaxaysid waa daysanaysaa ile waa aharulcibaada eh qofku markuu sooman yahay gelinka dambe waa kan rasuulku lahaa sala allahu alayhi wasalam lakhaluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmiski waa aharulcibaada waxay keentay si adduunkan iyo innaga muuqaal foolxunba haynala noqdee waa sawir aad u wanaagsan wax alla waxay cibaada inoo keentaa oo luunkiibaa xataa la leeyahay ilaah agtiisa miskigu ka wanaagsan yahay ilayn soom baa keenay luunkane weysada iyo biyaheegiina saasunbay la xeer tahay oo ay la xukun noqonaysaa nafdiga iyo in sidaa la layskaga ruxaa isagu makruuh ma aha oo in la layska daayaa sunna maaha waa iska mubaax baa la yidhi sida sheekha nawowi uu rawdada iyo majmuuca iyo uu ku tilmaamay laakiin khilaafulowle ayay rag badani qaateen khilaafu khilaafulowla in laga dhigo raaficiyoo kaliya ragga tidhi waa makruuhna waxay culimmadu yidhaahdeen waa daciif qowlkaasi mas'alatu nafdi makruuh lagu tilmaami maayo laakiin khilaafulowlaa lagu tilmaami nafdigu waa la layska shaxo tanshiifkuna waa biyahoo tuwaal la soo qaato oo layskaga engejiyo kolka tuwaalka lama ogola laakiin waa iska shixi kartaa baa lagu leeyahay weysadii baynu ku jirnaye maydhigana bal hadda aynu eegno waxyaabaha maydhiga loo sunneeyo waliguslin kulluhaa in sha allahu tacaala cashirkeennii kelmaddaa waliguslin kulluhaa ah ayuu inoogu joogi doonaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam